llahu tacaala uu ugu talagalay masaa-il fara badan oo tusaalayaal u ah dhaarta iyo waxa ay ku jabayso iyo waxa ay ku fulayso iyo sida lafdiga ama curfiga loo raacayo welitiiba markaa sii socota wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain xalafa hadduu qofku ku dhaarto laa maala lahu maal inaanu lahayn hadduu ku dhaarto walahu daynun daynna uu leeyahay cid ku maqan faqad qiila yaxnathu dhaartiisaasi waa dhaar jaban waa la yidhi oo kafaaro lagu leeyahay wa qiila laa yaxnathu mane ma jabnana waa la miyuu maal noqonaya haddii daynku uu yahay dayn xaaliya oo waqtigiisii la gaadhay qofkuna uu si sahlan u soo qaadan karayo zakadii markaynu maraynana waynu soo marnayoo zakada waa laga bixinayey weliba fi lxaal isla hadda ayaa laga bixinayay markaa sanadku uu dhammaado walow qabla alqabdi halkanna waa sidii oo kaleo haduu daynku xaalli yahay oo maysuuru eh, ama maaragtay eh, sahlu lakdi ama sahlu lqabdi wax si sahlan loo soo qaadan kara uu yahay ninka ku dhaartay inaanu maal haysan iyadoo dayntaasi uu haysto dhaartiisu way jaban tahay kafaaradana waa lagu yeelanaya laakiin kan khilaafku uu ku jiraa waa daynkii muajalka ah sida musanifkuba raximah llahu tacaala uu kitaabka muhadabka ku sheegay halkan wuu ilaaqay laakiin kitaabkiisa weyn ee muhadabka wuu kala qaaday hadduu daynku yahay khilaafka muu gelinin haddii haddaba dayntu ay muajal tahay de imika qaadan karo laakiin haddana milki ahaan de isagii baale marka dhaartii ma ku cabaysaa mise ku cabi mayso muctamadku wuxuu leeya way ku cabaysaa sidii marka hore markii maarata sekada la joogayba aynu muctamadka usoo aragnay inuu ahaa in dhaar eh, mxuu ahaay zakadii lagu yeelanayo oo zakadii lagu xisaabinayo sidii oo kale halkanna markan uu dhaartay waa loo xisaabinayaa dayntii ka maqnayd muajalba ha ahaato tun waqtigeedii la gaarinba ha noqote iilkaa kalena wuxuu ka eegay inaanu qofkani hadda wixii ku tasarufaynin waana kii zakada khilaafkii ku jiro kale uwey wain xalafa maa lahu raqiiqun hadduu ku dhaartay inaanu addoomma lahayn raqiiq marka la idhaha waa addooma rag iyo dumarba wuu ku dhacaa aw maa lahu cabdun addoon inaanu lahayn buu ku dhaartay ama addoomma inaanu lahayn rag iyo dumarba walahu mukaatabun waxaanu leeyahay addoon kitaabaysanoo uu caqdulkitaabo kula jiro waa kii aynu soo marnay ee mustaqilka ka ay ka madax banaanaa haddaba wuxuu yihi lam yaxdad fii ahari lqowleyn laba qowl baa ku sugan oo laysku khilaafsan yahay sida xooga badan ninkaa dhaartiisu ma waayo dee kan mukaatab baa la yidhahdaayo xataa fuqahaduba markay alcabdu iyo saas leeyihiin marar fara badan waabay kala alcabdu walmukaatabu saasoo kale u kala tiriyaanba maadaama aan ninkii lagu madax banaan yahay waxaa laga soo qaaday sidiio uu yahayba qof markaa dee xor ah markaa ninkaa ku dhaartay inaanu addoomma lahayn waxa un laga soo qaadayaa mukaatabkii wax markaa de inaanu cabiidda iyo ariqada inaanu ku tirsanayn marka deetana dhaartiisu ma abna wayaxnau fi aakar qowlka kale wuxu le ma dhaartaasi waa jaban tahay maxaa yeele xadiidku waa kii tilmaamayay inta weli lacagtii wax ku harsantah inu lacagtii wada bixinin waa addoon markaa dhinacaasu kaasina ka eegay oo dee ninkani xornimo ma haysto laakiin de soo marnay dhaar mxuha dhaarta curfigu wuxuu ka yahay wax markaa culus oo aada loo fiiriyo curfigiina markaa dadka dhexdoodii mukaatabka si gaara loo xisaabiya addoomihii caadiga ah laguma tiriyo wain xalafa laa tasaraytu haduu ku dhaartay inaanu suriyad samaysanaynin faqad qiila suriyadu markaa waa adoonta uu sayidkeedu ku istimtaace uu banaysto ee yani waxa weeyaan iska jimaaco ayaa waxaa la yidhaahdaa suriya tasaraana adoontiis ayuu saas ka dhigtay weeyaan adoontiibuu suriyad ka dhigtay haddaba waxa uu sheekhu ina barayaa goormay addoontu suriyad noqonaysaa iyo hadalka ku jira hadal baa ku jira haddaba wain xalafa laa tasaraytu addoon suriyada inaan inaanu samaysanin haduu ku dhaarto faqad qiila qiil baa wuxuu leeyay waa muctamad kabe laa yaxnathu ninkan dhaartiisu jabi mayso xataa yuxasina aljaariyata ilaa iyo gabadhii uu xijaabo oo wayaaha uu jimaaco wayunzila weliba aanu markaa biyahana ka ilaalinin markaas oo markaa de waa wey markaasay waay noqonaysaa suriyataasaa la yidhahda oo casli iyo waaa hadduu samaynayo waxa weeye gabadh markaa uu ubad ka doonaya uma ega suriyaduna waxaa la yihi waa alatii yubtagaa fiiha alwalad itikaadu ljaariyati libtiqaai lwalad waa in adoonta loo samaysto si ilmo looga dhalo taasaa markaa suriya la yidhaahdaa ayuu markaa leeyahy taxsiinkanna waa inuu gabadhii adoomuhu dawo way iska shaqaynayeenoo dadka iska dhex cararayeenoo dan badan lagama lahayn laakiin marka adoontii uu doonaya inay ubad u dhashoy caruurtiisa hooyo u noqoto qiimo gaara yeelanaysa deetana guri buu samaynaya gurigeedaasuu ku qarinayaaoo dadka markaa uu ka dhawuu ka sida xaaskiisii oo kale ayuu markaa eh, ay xurmo u yeelanaysaa oo xijaabkeedii iyo gurigeedii iyo wixeedii markay markaa saas oo kala noqoto oo markaa inkishaafkii iyo faydnaantii iyo dad uu soobixiy waxa uu ka ilaaliyo iyaa la xasanaha marka markuu sidaa sameeyo suriye markaasaa la odhanayaabuu qowlkaasi leeyay waana ka muctamadka shaaficina imlaaga ayuu ku sheegay baa la yidhi in markaa sidaa ay suriyadu tahay waqiila qiil baa le yaxnau bitaxsiini wlwai oo kani markaa inzaalkiibuu meesha ka reebaya inzaalkii maaragtay isagu shardi ma aha eh, haddii iyo qarintii la helo inuu qariyey oo markaa de waxa weyaan oo dadkii markaa ka dhex saaray intaasaa ku filan buu leeyahay kaasina oo ay suriyo ku noqonaysaa dabcan firaash way ku noqon laakiin dee kuma noqonayso suriyabaa muctamadku leeyahy waqiila waxaa kaloo la yihi mayana yaxnau bilwai waxda waa jimaac arrintani haddii jimaacii maarata addoontiisa uu jimaacayo waa suriyad marka waxay qaarkood yidhaahdaan asuriya halka laga keenay luqa ahaan ayaabuu khilaafkani salka ku haya oo suriya iyo tasaradan wa maaa laga keenay qaar waxay leeyihin waxaa laga keenay min asuruur iyo farxaddii markaa min asuruur baa laga keenay bay yidhaahdeenoo suruurna dee wuxuu ku imanayaa baa la yihi marka arrinteeda u dhamaystiro markaasay farxaddu dhamaystiran tahay ee uu si gaara u xurmeeyo ee marka xaas oo kale uu ka dhigo markaasaa markaa suruurkuu dhamaystiran yahay markaasaa markaa suriya la yidhahda bay qolada qolo kale waxay yidhahdeen mane suruurka suriyadan waxaa laga keenay min asariyi sariyi waa qofka sharafta leh qofka fiican marka waxay dhahdeen haddii markaa taxsiinkii iyo wadcigii la helo intaasi markaa suriyadii waa ku filanta kuwo kale waxay yidhahdeen m min asiri baa laga keenay asir sirna laba maga macno yihahdo de wixii qarsoonaa sirta ahayd waa la yidhahdaa jimaacana waa la yidhahdaa walaa tuwaaciduuhuna siran maarata mufasiriinta qaarkood waa kuwa zinadii ku fasiray oo siran tan jimaacii leh marka kaasina wuxuu le yaxnau bilwaطi waxdahu liannaha maakuwatu min asiri aladi huwa aljimac wain qaala hadduu yidhaahdo laa ra'aytu munkaran ilaa rafactuhu ila alqaadi fulaan walla inaanan xumaan arkayn haddii aan arko waxaan u qaadayaayo aan gaadhsiinayaa on dacwad uga gudbinayaa qaadi hebel wax allo wixii aan munkar arko ninkaa hebel ah qaadi hebel ayaan u gudbinayaa oo markaa ku dacweynaya saasuu markaa ku dhaartay walam yanwi niyadiisu may ahayn anahu yarfacu ilayhi wahuwa qaadin in dacweynta u dacweynayaa ay tahay un marka uu qaadi yahay saasba markaa w maskada waba kumau qabanin qaadi hebel wale waa inaan gudbiyo waaa la yaalo aan xumaan arka bu fausila markaasaa ninkii la casilay qaadiga ahaa ee ku dhaartay uma rafaca ilayhi markaasuu munkarkii usoo gudbiyey isagii oo maczuula oon qaadibo ahayn faqad qiila yaxnau waqiila laa yaxnau khilaaf baa iyadana ku jira ila dacwaddii waxay macno samaynaysaa markii uu qaadi yahay markaa muctamadku wuxuu leeyahay laa yaxnas oo lafdigii buu eegay lafdigiisi muxuu ahaa wuxuu ahaa qaadi hebel baan u gudbinaya waxa la yaalo wixii munkare aan arko marka hebelkii unbaa meeshan ma qaadidaynu eegaynaa mise hebel magacaynu eegaynaa magacaa ka xoog badan qaadidana waa iska laqab markaa hadduu hebelki ninkii uu gudbiye arintii muctamadku wuxuu leeyahay dhaartaasi way badbaaday qiilkaa ka horeeyaana wuxuu leeyahay sifadii uu sheegay lama ilqeynaye qaadi hebel waxaa la doonaya isagii oo in arrintii u gudbiyo hadduu isagii aan qaadi ahayn u gudbiyo sidaa dhaartii kuma badbaadayso wain qaala markaa muctamadku waad arkeysaa ifada iyo magaca magaca ayuu xoog yeelaya waa marka magacu de ismu cayn uu yahay waa calam calam markii uu yahay ama markii ismu daate uu yahay daate markii uu yahay waxaa markaa xoog badan ishaarada ismu jinsi markuu yahay wain qaala hadduu yidhaahdo laa ra'aytu munkara ilaa rafactuhu ilى اlqaadi marka fulantiibu ka reebay soo ma arkeysa qaadi hebel halkii ahayd ayuu wuxuu yihi munkar kii aan arkaba qaadigaan u gudbinaya khalaas xumila calaa qaadi dalika albaladi man kaana beledkaa qaadiga jooga unbaa lagu xambaari kuu doonaba ha noqdee man kaan yani ayan kaan kuu doonaba ha noqdee kii uun halkaa jooga kolba qaadi ka ah laakiin beledkaa qudaadiisa ayaa lagu xambaarayaa oo machuudkii ashan meesha ku jirtaa waa cahdiyadii qaadigan u gudbinaya de waa qaadigaa lasla garanaya magaalada wain xalafa laa yukalimu fulaana xiinan aw dahran aw zamaanan aw xuquban ninkaa hebel a lama hadlaya buu yihi muddo markaa xiinan iyo dahran iyo zamaanan iyo xuquba isku wada macno weeyaan waa muddo u bara biadnaa zamaanin dhaartaasi maxay ku fulaysaa waktiga wakti ugu yar muddo yar hadduu aamusnaado ilbiriqsiyo hadduu ka aamusnaado waa waa ku filanta xuqub waa wakti inkastoo inta badan yani mararka qaarkood wakti dheer loo isticmaal amdiya xuquba laabiiina fiiha axqaaba iyaduna waa jamci laakiin de xuqub sidiisa waa waa xiin waa wakti marka hadduu wakti ka aamusnaado haba yaraada waktigaasi ninkaasi dhaartiisii wuu fuliyey wain xalafa haduu ku dhaartay laa yastakdimu fulana ninkaa hebel ah wale inaanan ku adeeganaynin buu yihi ninkaa hebel ah fakhadamahu isagiibaa u adeegay markii isagoon isagu ku adeegsanin isagu ku adeegin ayuu isagii u adeegay wa huwa saakitun iska aamusnaayo kolba wixii u keenu iska qaadanayay lam yaxna ninkaasi dhaartiisi waybad way bad qabtaa ma jabna maxaa yeelay inaanu ku adeeganayn bu kumana u adeegin isaguba u adeegey laakiin isagu waxba kama codsanin wain xalafa hadduu ku dhaartay laa yatasawaju inaanu guursanaynin aw laa yualiqu inaanu furaynin ama inaanu wax iibinaynin way soo socota iyaduna fawakala fiihi hayrahu xataa facal wakiil buu u dirsaday buu ubaaday markaa inuu guursado horena wuu uga dhaartay ama heblayo wallahi inaanan guursanayn baabuu yihi aduu markii dambe la heshiiyo ninkii inuu guursado iyay noqotay hiblaayadii deetana qof buu yihi haddaba waanigii dhaartee dhaartae qabiltooda iisoo dhe tegiyoo soo yidhi xataa facala wakiil buu samaystay ilaa wakiilku wixii soo sameeyey lam yaxna buu yihi sheekhu dhaartaasi ma jabna wain xalafa bal waynu kusoo noqonay wain xalafa laa yabiicu hadduu ku dhaartay in aanu wax iibinay aw laa yadribu in aanu qofkaa hebel ah waxba ku dhufanaynin fawakala fiihi kayrahu deetana qof buu diro arrintii sameeyey xataa facala ilaa wixii sameeyey lam yaxnad fii adhaari lqowleyni sidii tii kale dhaartaasi ma jabayso labada qowle masalada ku jirta toodakooda xooga badan waa saas wa fiihi qowlu aakharu qowl kale kusuganoo anahu in kaana miman laa yatawalaa dalika binafsihi xanitha haddii qofkan uu yahay qof caada ahaan isagu aan waxaan samayna amar uun bixiya amarkiina uu bixiyey oo la sameeyey dhaartu way hadduu qofku arin ka dhaarto inuu sama inaanu samayn wuxuu ku dhaartay inaanu sameyneyn deetana qof buu diray qofkiibaa arrintii sameeyey wakaaladaasi miyay dhaartiisii jabinaysaa mise ma jabinayso ma burinaysaa dhaartii mise ma burinayso laba qowl baa imaam shaafici uu kuleeyahay labaduba onkay ku qoran yihiin mid waaba de markaa baabka uu ku sheegay ka kalena rabiic baa sheegayoo yihi qowl kalena imaamku le waa kanu agga dambe ka sheegi doono qowl wuxuu leey dadkii hala kala qaado oo qofkani hadduu waxan waxan uu wax isagu baashiri jiray isagoo kale dee wakaaladii markaa mar haddaanu isagii baashirin dhaartiisii sideediiba u badqabtaa hadduu laakiin caada ahaan yahay qofkan qof aan isagu wallahi masaajid dhisayn buu yii masaajidka dad wastaad ahayn oo adigii farsamayaqaankii muhadiskii injineerkii alaabta aanad ahaynba ma dhisayada waxaad ula jeedaa uun yani anigu ma fangaraynayo lacagtii iyo wixii iyo ma bixinayo iyo awaamirtii iyo hawshii marka haddii waxaani wa isagu marka horeba uu baashiro aanu ahayn ee wax uu amar un ku sameeyo u ahaa amarkiina uu bixiyey nin dhaartiisii jebiyey buu noqonaya ayuu markaa leeyahay qowlkaasi waa qowl markaa wijhatu nadar ahaan dee qawiya laakiin imaam shaafici raximah llahu tacaala qowlkiisa kale oo baabkana kay uu ku sheegaya musanifkuna xaggii zawaajka aanu iyo alaaqii aanu khilaaf kaba gelinin waxa weeyaan in aanay dhaartaasi jabaynin maxaa yeelay de waxaa la odhan karaya isagu buu samay masaajidkii uu dhisay maad odhan karan isagu buu dhisin kol haddii markaa aad anfin karayso wixiiba uu nafyigii ka banaan yahay de markaa nin dhaartiisii fuliyey waa loo sheegi kara wallahi in dhisaynin de waxaa la odhan karaya isagu buu dhisin wastaad iyo nijaar baa dhisay marka qawlka markaa muctamadki waa mar haddii wixii la anfin karayo in aanu dhaartiisi aanay sidan ku jabin laakiin masalada zawaajka sheikeynku waxay rajaxeen in haddii xataa wakiil laga yahay dhaartii ay ku jabayso oo wakaalada waxyaalihii kale uu ka duwan yahay baa la yidhio guurka waa in qofkii la sheego muwakilkii oo kan markaa guurinaya waa ka odhanaya waxaan u guuriyey ninka ku soo diray ee hebel hebel ah inantayda heblaayaan u guuriyey markaasuu kana odhanaya waan u aqbalay ee ma odhanayo waan kuu guuriyey iyo waan aqbalay saa ma laakiin waxyaalaha ka dhan waa sidaa iibkii oo kale haddaa qofku diro ku hado alaabtaa iisoo iibi waa tegeysaa war alaabtan iga iibi unbaad leeda isna waan kaa iibiyey un buu leeyay kol niyadaadu tahay qofkii kusoo dirsaday isagii unbaa toos u yeelanaya laakiin guurkii sidaa ma maadaama aanu guurkii sidaa ahayn waxay yidhaahdeen waa uu nooc waa afhayeen oo kale un qofkan guurkuyo sidaasa waxa weyaan hebel la yiri baa la odhanaya markaasuu isagiina odhanaya waanu aqbalay wuu u hadlayaa uune qof markaa isagii toos loola khitaabayo oo caqdigii toos isaga loogu xidhayo ma aha markaa waxay yidhahdeen zawaajku waa uu dhaartu way ku jabaysa wuxuu waman xalafa kii ku dhaartay layadribana cabdahu miata sawtin in addoonkiisa boqol jeedal uu ku dhufanayo fashadda miata sawtin deetana boqol jeedal isku xidhay wa darabahu biha deetana ku dhuftay hal mar darbatan waaxida wa taxaqaqa hubsaday ana alkula asaabahu mid kastoo boqolkaasi inuu ku dhacay dee malaa kabarad buu ka duugayo markaasuu videogiitudhacayuu hadhowtana xabad xabad u eegay dabeetana wuxuu hubsaday u yaqiinsaday in xabad waliba boqolkaa isku xidhan ay jirkiisa gaadhay bara ninkaasi dhaartiisa uu fuliyey in lam yataxaqaq haddii aanu laakiin arintaa hubsanin hee bara horta sida imika qoraan ku sheegnay bara buu yidhi dhaartaasi waa uu fuliyey waracu an yukafira sida xalaal meerashada badani waa inuu kafaaradiina uu raaciyo uu bixiyo waayahay bal sidaa imika ah, nusqadeeda ku qoran wa in lam yataxaqaq bara haddii aanu hubsanin in ay ku wada dhaceen laakiin dee uu u badinayo inay wada gaadheen oo aanu u badinaynin inaanay wada gaadhin dhaartiisii fushay oo sidaa uu u badinayo ayaa lagu soconayaa daahirkuna waa sida walwaracu an yukafira sida se fiicani ninkaa isaga isagaihi waa inuu kafaaro bixiya le way dhici kartaa in aanay ku wada dhicin inaanay ku wada dhicin baa dhici kartee oo uu maarata qaar la waaye si uu markaa dimadiisu ay beri u noqoto kafaaradii dhaartana ha iska bixiyo sidaasi haddaba waa sida shaafici raximah llahu tacaala baradaasi waa madhabkii shaafici laakiin kitaabka tambiiha ma saasaa ku qornayd mise waxaa ku qoran waa in lam yataxaqaq lam yabara sida nusakda qaar ay hadda imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu yihi musanifka waa shiraaziye kitaabkiisii nuskhadiisii sidaanu ku aragnay waa lam yabara deetana dadka qaarkood baa bedelayoo barra u bedelay laba sababood baana ku kalifayoo dee madhabkii shaafici oo sidaas iyo wal waracu an yukafiradan uu daba dhigay ismana diidayaan buu yihi tan madhabka shaafici baa bara ayaa maarata baradu ay waafaqsan tahaya dee tan kalena madhabkii musani bay waafaqsan tahay lamya baradu waanay dhici kartaa asxaabtu waktiyada qaarkood inay sidii shaaficiinta ka bayn wax kale rajaxaan marka inuu isagu dooranayo maanta sidii musani qabay baciid maaha waanay dhacdaa buuli wadaba waay wal waracdasana ufasiri ninkani dhaartiisii muu fulinin haye wal waracu an yukafira marka halkay ka imani dee barlamada ku celiya kudhufto miyaa la idhaahdo maya wuxuu leeyahay walwaracu an yukafira sida fiicani waa inaan waxbaba ku dhufanin ee u iska badaayaba oo xagga kafaarada u baydo oo ku dhufashadiiba uu ka baydo saasuu markaa yihi laakin dee taasoo kale walwaracu an yukafira tacbiirka noocaasa inta badan looma isticmaalo haddaba ibnu salaax baa sii qeexay arrinta oo wuxuu yihi musanifku nuskadiisii musawadadii sidaanu ku arag nabigu isaguna leeyi ibnu salax wain lam yataxaqaq bara walwaracu an yukafira markii hore qoray waana sida shaafici dhaartii way fushay laakiin haddana shaki baa ku yar jire waxa fiican kafaaradan inuu raaciyo kadib uu sheekhu masaxay buu yihi baradii oo uu ku dul qoray lam yabara oo madhabkiisu bedeli wuxuu ilaawey bu adaba walwar an yukafirad inu masaxo iyadoo walwar an yukafiradu ay dee cibaaradii hore meesha ku qornayd ay waafaqsanay ayaa inuu markaa tii wa waafaqsanayd cibaarada hore uu masaxo iyuu ilaawey calaa ayati xaal bal abu isaaq shiraasi si dadka kale culimadu soo dadaal wadarkiisa yani khadkii bay eegayaan waxba laga yaabaa inaanu masixinba barada laakiin intuu lam yar xagga hore kaga daray inuu ya-diina raaciyey ilan bara iyo yabar waa yadaasuma udhaxayse deetna ay kala arkeen khadka yar kala duwan iyo labta oo aan si fiican laynka uhaysan ood faarata in dee dib lagaga daray ay markaa caddahay calaa ayati xaal shaafici iyo musani baa labada qowl kalale shaafici isagu wuxuu leeyahay ninkaas mar haddii ay u badan tahay in ay wixii wada gaadheen daahirkaasaa la qaadanayaayo in markaa ay ku wada dhacday iyaa laga soo qaadi ninkaasina dhaartiisii saasuu kaga badbaaday waxaa laakiin u fiican inuu kafaaradan iska raaciyo saas weyaan madhabka shaafici musani baa markaa adu khilaafsanoo isagu wuxuu leeyahay qiyaaska madhabka shaafici waxa uu keensanayaa in la yidhaahdo mar haddii aanu hubsanin inay wada gaadheen dee alaslu cadam lisaaba ilaanay ku dhicin baa asaleh ninkaasi markaa kafaaradii ama ha bixiyo ama dee maarata darbadadihiyaa ku celiyo wain xalafa hadduu ku dhaarto layadribanahu miata darbatin boqol jeer inuu garaacayo boqol darbadood waa boqol jeer inuu markaa eh, maarata jeedar ku dhufanayo fadarabahu bilmiati اlmashduuda markaasuu boqolkii isku xidhnaa ku dhuftay dafcatan waaxida hal mar eeg boqol jeer baan eh, boqol boqol jeer baan garaacaya markaasuu jeedalkii intuu boqolkii isku xidhay iyuunba mar qura ku dhuftay ma boqol jeerba may laakiin faqad qiila yabaru qiil baa wuxuu leeyahay kol hadduu boqol sawt ku dhuftay boqol jeedal ku dhuftay nin boqol jeer garaacay yaa laga soo qaadaya wa sida saxdi lakin waxa weeye ya yabaru dhaartaasi ma fulin waayo boqol jeer baa la yidhi markaa dee ma noqonayso markaa mar qura waxaad isku xidhay inaad ku dhufatay ma noqonayso waxay ka qiyaas qaadanayaan qoladaa hore xaggii zinada xadkii zinada ee boqolka jeedal ahaa miata jalda hadii inta laysku xidho boqolkii hal mar lagu dhufto sida inoo iman doonto insha allahu tacaala kii xanuunsanayay iyo kuwii ducafada ahaa sida loo garaacayaa waaba saasayba noqonaysaa waxa un aynu shardii in culayskoodu uu wada gaadhay marka tanna sidii oo kale ha noqoto buu leeyahay laakiin waxaa la yihi maya farqi baa udhaxeeya halkaa waxa uu la doonaya qofka in la yar ciqaabo un baa la doonaya oo la xanuujiyo halka laakiin ereygaagii baa la raacayaaoo kelmadaadii inay xaqiiqowday dhagowdo iyaa lagaa doonaya waxaanay la mid noqonaysaa jamaraadkii markii la tuurayy toddoba dhagax baa lagu tuuraa jamradii haddaad toddobadiiba hal mar isku qabato inaad saa ugu sii dayso waxaa la doonayay sabca ramyaat ramyaat ba toddoba jeer baa la doonayay markaa toddoba dhagax uun maaha ee waa toddoba jeer toddobadii jeerna lagaama helo wain xalafa hadduu ku dhaarta laa akaltu haadihi tamrata walla inaanan xabaddaa timir cunayn buu yihi fakhtaladad waxay dhex gashay bitamrin kaiirin timir fara badan fa akalahu markaasuu cunay timirtii oo dhanba ilaa tamratan xabad unbuu ka tegey walam yacrif mana garanayo anaha almaxluufu caleyha tii laga dhaartay inay tahay lam yaxnaf ninkaasi weli dhaartiisu waa taagantah may jabin xaba timiru ka dhaartin wala inaanan cunayn waabad qaadayo tanag dhan oo timira iyaa sidaa udhexgeli soo wada eg tanagii baad soo hordhigto oad cuntiha haddaba ha cuno hadduu xabad uun ka tago xabadaasina ay suuragal tahay inay tii tahay de inaanu cunin ba asla alaslu markaa ninkaasi waa badbaaday buu kuyi walwaracu an yukafira isaga laftiisa laakin de sida marka xalaal meerashada badan inay ku tagtay baa laga yaabaa ha iska kafaaradii markaa ha iska bixiyo xalafa laa yakulu rakiifayni hadduu ku dhaarto laba xabadoodoo rootiya inaanu labadaa cunaynin wallahi inaanan labadaa cunayn buui faakalahumaa wuu cunay labadii ilaa luqmatan darsiin buu ka tegey kol darsiin ayuu ka tegey in mar hal mar la caduugo ka tegey lam yaxnata ila labadiima wada cunin la inaan labadaa cunayn buu i inuu labadii cunay waxay xaqiiqoobaysaa markuu dhameeyo laakiin hadduu cantuuga ka tegey waxbaa dhiman laakiin waxaa la yidhi futaadka yaree daadanaya markaad wada waxbaa cacabayo daadanaya waxaas isagu wax kasoo qaad male e, koldarsiimihii markaad dhamayso labadiiba wada cuntay wain xalafa laa yakulu hadihi rumaana xabaddaa rumaankaa inaanu cunayn buu ku dhaartay faakalahaa wuu cunay ilaa xabatan wuxuu ka tegay uun midh yar buu ka tegay midhaheediia xabad midhaheediia ayuu ka tegey lam yaxna baa isagana laleey ilan mu wada cunin xabaddaa rubaankaa le inaanan cunin markuu yihi hadduu cuno xabaddaa iyo xabad iyo laba iyo waxaa ka tago de qeyb baa dhiman markaa weli dhaartiisi ma jab wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yashrabu maaa hada alkuuz ama maaa alkuuz koobkaa biyihiisa inaanu cabayn fa sharibahu markaasuu cabay ilaa kabashuu ka tegay isaguna lam yaxna dhaartiisu ma abayso ereygii baynu eegeynaa biyaha walahi inaanan cabayn de marka waa biyihii oo dhan ilaa uu dhameeyo dhaarti wixii ka dhaartay m lama heli wain xalafa haddii uu ku dhaarto laa yashrabu maaa nahri tana iyadu ka duwan biyaha webiga inaanu cabayn fashariba minhu waaya wuxuu yihi musanifku fashariba minhu deetana uu qeyb ka cabo lam yaxna dhaartiisaasi ma jabayso sidii tii hore oo kale wa qiila halkan qiil baa imanayo wuxuu leeyahay yaxnau bishurbi bacdihi hadduu waxba ka cabo halkan iyada dhaartiisu way abaysa maxaa khilaafka halkan keenay dee webiga ma cid baa wada cabta koobka waa la wada cabaaye laakiin webiga cidina ma cabto cidina ma dhamayn karto marka yajuuj iyo maajuuj ay soo baxaan bay isugu tegayaano iyagu dee xaalufinayaan lakin inta ka horeysa xataa haddii dadku isugu tagaan baanay dhamayneynin markaa wuxuu leeyahay mar walba ujeedadu biyaha webigu iyo biyaha markaa koobku way kala duwan yihin biyaha koobka waa la dhameeya lakin kobiga lama dhameeye qayb inuu ka cabbaa ku filan laakiin muctamedku wuxuu mar walba eegaya un ereye lafdigi wallahi inaanan biyaha webigaa cabbayn eeg wallahi inaanan webiga ka cabbayn iyo waa kala duwan ama biyihiisa wa kamida cabayn iyo wala aa biyihiisa cabayn de ma dhamaynay bay markaa noqonaysaa wain xalafa laa yakulu mima shtaraahu zaydu hadduu dhaartay uu yihi waxaa hebel soo iibiyey ma cunayo wax hebel soo iibiyey wala inaanan cunayn bu faakala wuxuu wax ka cunay mima shtaraahu zaydu wa camrun wax zayd iyo camr a isla soo iibiyeen lam yaxna baa wax ninkaa hebel soo iibiyey wala inaanan cunayn buu yihi deetana labadood isagii mid kale israaceen iyo alaab soo wada iibiyeen rootibay soo wada iibiyeen roodhidiibuu cunay de waxaan uu cunay yaa soo iibiye haddii la yidhaha ma baa soo iibiye baa la odhan mise zayd iyo camar baa soo iibiyey de zayd iyo camar baa soo iibiye baa la odhanayaa lama odhanayo zayd baa soo iibiyey markaa waxaa la yidhi dana dhaarti ma jab wain ishtaraa kulu waaxidin minhumaa shay-an tanaa ka duwan u fiirso wain ishtaraa haddii uu soo iibiyey kulu waaxidin minhumaa sayid iyo camar labada mid waliba shay-an waxbuu soo iibiyey fakhalataahu markaasaa laysku daray waa laysku milay faakala minhu wixii laysku isku milmay ayuu markaa qeyb ka cunay faqad qiila laa yaxna halkan qolo waxay tihi laa yaxnasu xataa yakula akara min anisfi ilaa uu nus wax ka badan cuno oo la hubsanayo de inuu kii kale qeybtiisii wax ka cunay dhaartii jabi mayso oo de haddii markaa nus wax ka badan cuno iyo kani wiii kani wixii soo iibiy qayb bu ka cunay bay noqonaysaa ilan mid waliba wax gaaruu soo iibiyey markaa ninkii zayd ahaa wax uu soo iibiyey inuu cunay iyo caddaanaysa baynamaa markan hore de wa isagu si gaar usoo kan dambaa markaa xoojinayaane in akala xabatan aw cishriina xabatan lam yaxnaf nus iyo markaa nus wax ka badan iyo halkaa eegi mayno hadduu xabad xabad cunayay oo markaa wax tirsan xabad iyo labaatan iyo toban iyo shan iyo toban midh iyo wax noocaasa bariiskii maalan dee nus kiilo bariis oo kale nus kiilo soy yaa lasku kariyey markaasuu xabad xabad u cunay dhabaataneeye bari wax noocaasuu cunay taasi ma hubno inuu kan intiisii wax ka cunay waxaa laga yaabaa labaatanka kusoo hagaagayba inay ahaayeen kan intiisii wa in akala kafa laakiin hadduu darsaday ilan wixii waa la ysku qasay soo ma hadduu darsaday dee boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo sagaashan haddayna boqolkiiba boqol odhanin waynu hubnaa kan wixiisii qeyb kamid inay ku tagtay haddaba xaniia baa la yidhi marka ninkaa isagaihi dhaartiisu way jabaysaa hadduu darsaday maxaa yeelay wii maadaama isku wada jireen isku milansanaayeen kafkaa dee boqolkiiba boqol baynu odhan karnaaba kan qey waxa waxun baa kaga jira markaa ninkaasi wax uu soo iibiyey nin cunay wuu noqonaya taasaa markaa wain xalafa laa yadkulu daara hadduu guriga inaanu gelayn ku dhaartay fadakalahaa naasiyan isagoo isilowsan oo meeshii galay aw jaahilan ama isagoo aan garanaynba ti u ka dhaartay inay tahay fa fiihi qowlaani laba qawl baa ku sugan waxaa la yihahdaa qawlaa xilfi qowlaa xinhi annaasi meelo badan bay galaan qowlaa xinhi annaasi qofku isagoo isilowsan wixii u ka dhaartay hadduu sameeyo ama isagoon garanayn wixii uu ka dhaartay inuu yahay hadduu sameeyo oo looba qariyo maalan ama haddii lagu qasbo iyaduna waynoo iman doontaa waxaasona qowlayn kani way galaan markaa qowl isagu wuxuu leeyahay ninkani wixii uu ka dhaartay ma sameeyey mise muu sameyn wuu sameeyey dhaartaasi jabtay xaggaasu ka eegaya qowl kalena wuxuu ka eegayaa ninkani cudurdaar buu lahaayo muu garanayn inuu ani wixii yahay ama wuu ilowsanaa ama wuu qasbanaa oo xagga cudurdaarka ayuu kaasina eegaya waxaana rajaxan oo imaam nawowi raximah llahu tacaala uu rajaxay in xagga cudurdaarka la eegayo oo aanu dhaartaasi aanay saa ku jabayn walaysa calaykum junaaxun fima akhطaأtum bihi walakin ma tacamadat quluubukum rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhطأna ilahayna qad facaltum wuxuu uhi wain dakala hadduu soo galo calaa dahri insaan isagoo qof kala saaran bikhtiyaarihi waliba ikhtiyaarkiisana ay tahay mid bu kal iaad meesha inaanan gelin baan ku dhaartay geli kariba adigu iqaado dee gal un adigu adigoo isir deetana isagiioo siduu galay ninkaasi gurigii ma galay mise ma gelin maxaa la odhanayaa gurigii wuu galay baa dee la odhanaya soo maa xanitha lafdigaad ka eegeysa wain ukriha haddiise la qasbay xataa dakala binafsi ilaa isaga isagoo lugeynaya galay oo rasaas madaxa lagaga hayo soco baa laleeyahy madaxaa laga hayo sidii markaa ku galay fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan waa qawlaa xinhi naasi kuwaan imika soo lahay weeyaan wain xumila mukrahan haddii qasab inta garbadub loo xidhay lasoo qaaday gebigiisiiba deetana iyadiyoo la sido oo isna markaa qayl daayo laakiin la qasbayo lasoo geliyo xaaladaa iyadaa lam yaxnaf labada qowl ba ha ilayn laysa minhu ficlu wala ikhtiyaaru ficilna isagu male ikhtiyaarna male waxba halkan loogama tiirin waba looga nisbeyn maayo marka kol haddaan looga nisbeyneynin waa la geliyey isagu muu geli isagu muu gelin waa la geliyey marka xaaladda iyada ah dhaartiisu waa sideedii waqiila calaa qowleyn ariiq baa halkan wuxuu leeyahay waa kan galae labadii qowle ikraaha ku jiray halkanna ha yimaada laakiin sax maa wain xalafa hadduu ku dhaarto layakulana hada rakiifa gadan inuu beri rooridan cunayo faakalahu fii yowmihi isla maalintiibuu cunayba xania ninkaa dhaartiisu ata koob biyaabuu ku dhaartay inuu berri cabayo intaan berridiiba la gaarin bu isagii cabay ama daadiyeyba berri muxuu cabay markaa koobkii uu ku dhaartay ma suuragal baa inuu berri cabaa mee suuragal ma aha markaa kol haddii aanu berridii maaratay horteedba wixii baaba-ay dhaartiisu ninkaa way jabtay lakin goormay jabtay imika mise berri marka la gaaro goormay kafaaradii waajibaysaa a labadii qawle hal ilcibratu bilxaali aw bilma-aal sax wey nacam labadii qawl baa gelaya khilaafkii hal ilmutawaqacu kalwaaqic waxa la filanaye la ogyahay inuu markaa dha ma sidii wax dhacay oo kala mise ma aha sidii wax aan dhicin marka hal ilxintu fi lxaal aw fi lmaaal waa laba weji muctamadkuna sida ay maarata marka badan rajaxaanba inagud ikhtilaaf zumr ma lakiin marar fara badan waxaa la rajaxaa in la eegayo in la eegayo xaalka marka imika xaalkaynu eegayna xaaladda imika taagan de imika weli wixii uu ku dhaartay kamu bixi saas daraaddeed ma eh, imika ma xinsigu ma dhacayo xinsigu wuxuu dhacayaa fi marka berida la gaaro marka beridii la gaaro ayuu xinsigii dhacaya markaasay dhaartii jabaysaa beridana waa goorma ma intaan qoraxdu dhicin mise inta la helayo wakti ku filan cabitaankii inta la helayo wakti ku filan cabitaankii wakti ku filan cabitaankii markuu tago khalaas waa dhaartaasi way jabtay faaidada ka dhalanaysaa waa maxay intaa ka hor hadduu dhinto isagii baaba dhintay intaan beridii la gaadhin de ninkaas waxba kafaaro lagumale ilaa waktigii xinfiga uu dhici lahaaba ka hor buu dhintay horena waxaynu usoo sheegnay haddii qofku dhintaba iyadoon waktigii dhaarta la gaadhin dhaartii saasay ku bureysa almeyit laa yaxna wuxuu yihi wain talifa hadduu wixii si alla isaga baabo wixiibaa iska daatayba dabayl unbaa timi oo daadisay fii yowmihi inti maalintii lagu jireen beridiiba la gaadhin ayuu wixii iska daatay isagoo isagii daadin ama qof kaleaba daadiyey fa cala qowleyni fi lmukrey labadii qowlee mukrahaa gelaya ilan hadda imika isagii xeelad alle xeeladu wixii ku badbaadiya ma haysto ikhtiyaarkiisana wixii ma ahayn ficilkiisiina may ahayn itlaafka meesha ka dhacay markaa nin qasban oo ku qasban berri inaanu dhaartiisii fulinin ayuu noqonaya deetana wixii markaa ikraaha ka imanayay baa ka imanay waa ka ku yihi wain talifa min aladi haddii beri beridii markii la gaadhay hadday biyihii daataan u ku dhaarto waqad tamakana min aklihi isagoo wixii inuu cuno ama cabo ay u suurado wakti uu yani ku filan cabitaankii ama cunitaankii la joogo faqad qiila yaxnau qiil baa wuxuu le muctamadkiiye ninka isaga dee dhaartiisaasi waa way way jabtay waayo wakti ku filan baa la helay kadib waxaan talfay isagaa ka tegey marka waa ariiq faqad qiila yaxnas waqiila calaa qowleyn ariiq baa wuxuu leey labadii qowl ha la geliyee mukraha ku jirayey laakiin sax maaha sheekhu isagu huwa ashbahu buu yihi ariiqa dambe u rajaxay lakiin ariiqa dambe laftiis la rajaxo waxaa la rajaxi qowlka ah ninkaa waa lagu leeyay kafaaradii laakiin labada dariiq laftooda tan sheeku rajaxay maaya dariiqa hore iyaa rajaxan maxaa yeelay ninkan xaq ha u lahaa inkastoo marka agga tacliilka la eego wuxuy maarata marka qees qaadanayaan qofkii dhintay waktigii salaadoo soo galay oo u tukan karayay laakiin haddana aan tukan isagii oo aan tukan saacad kadib iska dhintay ninkaasi ma isaga oo dambaabay ayuu eh, dhimanayaa bise isagoo dambaabin waxay leeyihiin yamuutu wahuwa lam yacsi liannahu xaq buu ulahaa inuu dib u dhigo marka kiibay ka qiyaas qaadanayaan qoladan maxuaha qawleenka gelinaya qowlka kale oo waxay leeyihiin ninkani dee xaq buu lahaa berri unba ku dhaartay berridii waa ilaa inta caddu ka dhacayso marka inuu iska sugo xaq buu ulahaa qoladan kalena waxay ka eegayaan taqsiirka iyo in imkaankii uu jiray marka calaa kuli xaal waxaa la leeyahay qofkani de mukalafnimadii kamuu bixine isagu mukalifnimadii siduu mukalaf u ahaa biyihii baana daatay bitaqsiiri minhu baanay ku ku dhaaftay markaa wuxuu la mid yahay kii isagu itlaafiyey ninkan bacda tamakun sidii zekadoo kale wa inagii soo marnay maxaa laga rabay bacda tamakun inuu bixiyo hadduu dhiibi waayo oo isagao aan bixinin ay talafto wuu damaanay wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhahdo laa faaraqtu haniimi ninka aan daynka kuleeyay walle inaanan ka ag dhaqaaqayn buu yihi oonan ka faaruqaynin ilaa aan yani xaqayga ka qaato faharama minhu kiibaa baxsadayba haye miyuu ka faaruqay isagii wallaahi inaanan ka tegin kaa tegin maanta buu yihi ilaa aad waxaygii isiiso isagii baa baxsaday markaa kii dhaartay miyuu ka tegey dee may waa laga tegey soo ma isagii kamuu tegine isagii baa laga tegey markaa daraaddeed lam yaxnas dhaartii ma jabayse wuu badbaaday ninkaasi wain xalafa hadduu qofku dhaarto oo faqaala uu yidhaahdo in shaa allahu sidaa samaynayo in allahu buu yidhi haddii ilaahay yidhaa sa inagu dhaarno kale wallahi sidaa samaynayo hadii ilaahay yidhaa muttasilan iyadoo kelmadaasi ay la xidhiidhsan tahay bilyamin dhaarti wallaahi inaan sidaa samaynayo in shaa allahu tacaala buui deetana wixiina muu samaynin haye dhaartu ma jabaysaa lam yaxna may ila waa kan inshaa allahu raaciye haddii ilaahay ihaa baan samaynayaa bud haddaan u samayn maxaa caddaatay dee inaan ilaahay doonin waaan laa haddii ilahay doonay waad samayn lahayd markaa ah, ninkaa isaga kafaaradii lagu yeelan maayo laakiin waa haddii inshaa allahuda aanu sida soo socoto u odhanin wain jara istinaau kelmadan inshaa allahu istina baa la hahdaa kelmadan insha allaahigu haddaa carabkiisa u ka timid oo carabkiisuna uu ku dhawaaqay ala lisaani carabkiisa ayuunbay ku dureertay calaa caadatii isagoo sidii caadadii uu u yidhi walam yaqsid bihi laakin ujeedadiisu may ahayn rafca alyamiini dhaarta inuu meesha kaga saaro oo dhaarta uu ku xidho ujeedadiisu may ahayne insha allahu iskala bartay carabkiisa iskala qabsaday marka wallahi saasaan samayn doonaa insha wallahina insha allahu saan samayn doono marka insha alladan maba dareensanaba inuu yidhi carabkiisu unbaa la qabsaday de markaa ninkaasi nin dhaartay unbuu noqonaya insha allah odhan oo kale kaasi haddaba lam yasix alistinaau insha allahudiisaasi waxba iyadu ansax ma aha oo waxba eh, waa iska tabarug kelmad markaa ama baraka un de ama de la qabsadee arintaa iyadii dhaartii waxba ka tari mayso waaya haddaba haddaad inshaa allah wada raacinayso axkaam bay u baahan tahay wuxuu yihi wain caqadal yamiina hadduu dhaartii guntay wallaahi inaan sidaas doono markuu yidhi nuunkii gaadhay ayaa waxaa ku soo dhacday uma lahu waxaa ku soo dhacday alistinaa insha allah iska raaci hadda waa marka kalbadii ku wada ilaa xalafkii udambeeye ku dhawaaqay ayay maskaxda kaga soo dhacday insha allah raaci markaasuu raaciyey lam yasax alstina waba ufaidin mayse taasi waayo dhaartiisii waxay dhammaatay isagoon insha allah inuu yidhaahdo doonaynin markii xarafkii u dambeeyey uu ku dhawaaqay bay ku soo dhacdo markaasuu iska raaciyey raacintaasi waxba u tari mayso waayo dhaartii guntantayba wain cana lahu اlistinaa haddii istinuhu yani insha allahu ay ku soo dhacdo fi ahnaa iman isagoo hadalkii kudhex jira oon dhamayn faqad qiila waa w waxaa la yihi muctamadkii weeyaane yasixu waa ansax oo insha allahu disaasi way anfacaysa maxaa yeelay dhaartii aan guntamin ayuu sii niyeeyey dee markaa niyadii way raacday wa qiila laa yasixu qiilkaasi isagu wuxuu waa inaad bilowgi niyeysnid markaad dhaarta bilaabaysa dhexda kaaga soo dhicin markaad dhaarta bilaabaysay inaad hadalkao dhan ay la xidhiidhsanaato niyadu ayaa la doonayaa buu leeyahay laakiin sida saxda ah waxa ku filan dhaartii oo aan guntamin inaad taaniyeysay baa kugu filan waxaa ino inoola mida dee waxyaalihii alaaqii iyo wixii lamidka ahaa anti aaliqun waad furan tahay haddaanad sidaa samaynin haddaanad sidaa samaynta waa intaanu waad furan tahay odhanin uu sii niyeysnaa ama dhexda markuu kaga jira uu niyeysnaa laakiin intuu waad furan tahay yidhi kolkuu ya-dii furan tahay u dambeysay ay maskaxda kaga soo dhacdo hore ka raaciyo ma anfacayso waayo furiinkiiba dhac goor furiinkii dhacay ayuu waxaan daba eriyey markaa wax markaa wax u taraya maaha wain qaala hadduu yihahdo la sallamtu calaa fulan walaynaan ninkaa hebele salaamay fasalama calaa qawmin huwa fiihim qolo uu ku ayuu salaamay isna wuu og yahay inuu ku dhex jiro wastanaahu laakiin wuu kala haray isaga biqalbihi qalbiga oo inta kale unbuu niyooday inuu ujeedo n isaga ujeedin lam yaxnate isaga muu salaamay kol hadduu niyada kaga reebay waaryaadeen salaamu calaykum niyadiisuna waxa wixii aan hebel ahayno de marka markaa wuxuu la hadlayaa uun intaa uu niyooday ayuunbuu la hadlayaa kan isaga lamuu hadal markaa lam yaxnath wain lam yanwi shayan haddaanu waxba niyoon oo aanu inuu soo reebay ninkaa hebel haddaanu maskaxda ku qabanin fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay maadaama aanu isagii si gaara ula hadal oonu si gaara isagi u salaamin maaragtay weli dhaartii sidii bay u taaganta lakin sida saxda kol haddaanu soo reebin de meesha meesha joogo wada salaam isagiina waa ka mid waa salaamay ninkaa markaa dhaartiisii way jabtay laakiin waa markuu og yahay inuu kudhex jiro haddaanu ogeynba inuu meesha ku jiro salaamu calaykum ti uu yihi unbu arkay de kaasi markaa qawlaa xintinaasiga nimka soo marayni iyaa gelayo dhaartiisu abi mayso sida muctamedka wain qaala hadduu yihi laa dakaltu calaa fulaan wale inaana ninkaasi usoo gelaynin meel uu joogo usoo geli maayo fadakala calaa qowmin qolo ayuu meel ugu soo galay wahuwa fiihim kiina uu ku dhex jiro wastanaahu biqalbi wuu arkaya markaa inuu ku jire niyadu ka saarayo kuwa kalun baanu gelaya isaga uma gelaya buu yihi way sidii salaantii oo kale ayuu is way ka anfacaysaa faqad qiila yaxnadu qolaa horta sidii salaantoo kale ka dhigtay oo tidhi ma cafwan faqad qiila yaxnadu waa kii muctamadkii soo kole nusakda aya kala duwane qaarna laa yaxnadu ay rusan qaarna yaxnadu mushkilad male faqad qiila yaxnadu waa muctamadkii ninkaasi waxba soo reebka uu qalbiga kusoo waba kama socdaan waayo waxani waa ficil uu samaynayo ficilkuna niyadu waxba ka tari niyadu waxay anfacdaa qawlka qawlka muxua ah, macnayaal badan yeelan kara ayay macno u leexisaa laakiin ficil intood guri soo gasho hadaad niyeynaysa inaanad gurigii gelin waanad gelaysaa de waba kaa socon mayso markaa ninki imika waad usoo gashay dhaartii waa kaa jabantay waqiila laa yaxnau qoladaasi salaantii ayay uga qiyaas qaateen laakiin waa daciif qowlkooda wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabu kafaarat اlyamiin wuxuu markaa kitaabkii dhaaraha uu kusoo khatimay bal haddaba kafaara waajibaysa wa inaga nidhi markii dhaartu jabtee kafaaradani maxay tahay wuxuu yihi idaa xalafa hadduu dhaarto yani ilaahay subxaana watacaala uu ku dhaarto waxanitha dhaartiina uu jebiyo lazimathu kafaaratu ninkaa isagaa dee kafaara baa lagu leeyahay sidii ilaahay subxaana watacaala uu yihi Eh, walaakin yuaakhidkum bima caqadtum اlaymaan ama bima kasabat quluubukum waayahay eh, goormuu haddaba kafaarada bixinaya fain kaana yukafiru bisawm kafaaradu de way noocyo badanta way noo iman doontaaye haddii uu kafaaro gudkiisu soon yahay lam yajuz soonkii ka ansixi maayo xataa yaxnaa ilaa horta dhaartu marka dhaartii jabta kadib ayaa soonku ka laakiin haddaad soo qadinto intood niyeysa inaad dhaartii ka baxdo aada soonkii soo qadinto kaa ansixi maayo wain kaana yukafiru bilmaali haddii kafaaradiisu ay maal tahay sida addoon u xoreynaya iyo masaakiin u dhar iyo masaakiin u quudinaya iyo kuwaa hadday tahay fal awlaa sida fiicani allaa yukafira waa inaanu kafaarada bixinin xataa yaxnaa ilaa horta dhaarta jabiyo markaa kadib ayuu markaa kafaaradii bixinaya si uu markaa uga badbaado khilaafka abu xaniife raximah llahu tacaala wain kafara qabla alxinhi haddaanu sidaa yeelin uu kafaara gudka soo qadimo kadibna markaa xinhigii la yimaadana jaaza way banaan tahay oo saxaabo badanna waa ka soo aroortay xadiidka nabi alay sala slam daahirkiisuna waa sidaa man xalafa biyamiin fara'a hayraha khayra falyukafir walyati ladii huwa khayr qofka ay la noqoto sidaa si aan ahayn inay fiican tahay kafaaradii ha bixiyo wixii u ka dhaartayna ee khayrka badnaana ha sameeyo marka kafaaradii baa lasoo horreysiiyey waxaa halkaa laga fahmay in kafaarada laga soo horreysiin karo jabinta dhaarta la jabinayo laakiin de dhaarta lagama hormarin karo adoon weli dhaaranba haddaad niyada ku haysa inaad dhaarato dhaarta aan dhaaran doono ee aan jabin doono kafaaradeedii baan imaka sii bixinayaa taas yadu ma ansaxayso de waxay noqonaysaa eh, isqaau maa lam yajib wax aan sugnaanba asbaabtiisiina aan lehin taqdiimun lishay calaa kulli asbaabi shayga in asbaabtiiso dhan laga hormaryaa ma ansaxdo laakin yajuusu taqdiimuhu calaa bacdi asbaabihi asbaabtii markii qaar la helay inta kale laga hormariyo iyaa markaa iyadoo ansaxaysa tanna waa sidii oo kale soonkii maxaa loo diiday soonka waxaa loo diiday liannahu cibaadatu badaniya waa cibaado badaniya oo jirka laga qabanayo cibaadada badanigana lama qadimi karo salaadihii iyo soonka iyo ramadaan tirada iminkan soo qadimaya gebigeedaba iminkaan sii bixinaya sii maarata soomaya soddonkii maalmood be ramaanku soo socota dee kaa socon mayso laakiin haddaad sekadaadii weli sanadkeedii goyn aad tirahda waan sii qadimaya waa cibaado maaliyaho waa caadi waa la ogolyahay kafaaradiina waa saas oo kale waqiila qiil baa wuxuu yihi in kaana alxinthu bimacsiyatin dhaartu waxay ku jabaysaa hadduu dembi yahay lam yajuz ma banaana an yukafira qabla alxinthi ilaa dhaartu jabto inuu kafaarada sii bixiyaa ma ansaxayso walaysa bishaynba buu yihi sheekhu warkaasi war soconaya maaha qoladani waxay leeyihiin qolkaa hore way waafaqsan yihiin laakiin xaalad bay soo reebayaan haddii waxaan wuxuu yihi wallahi in been sheegin wallahi in aanan been sheegin deetana wuu la yar qabsaday oo meel baa cuncuntay inuu beenti sheego u baha wuxuu yar jeclaystay inuu bahashii sheego dhaartiina meeshay taagantahay tahay markaasuu is kafaarada sii bixi aada sheegtid kafaaradii markuu bixiyo intiina markaa uu markaa ku dhawaaqay haddaba ma ansaxaysa mise qoladani waxay leedahay ma ansaxayso waa inuu mar labaad kafaaradii bixiyo waayo waxaani waa dembi markaa kafaarada la qadimay iyadii markaa waxa weeyaan kafaaro u noqon mayso laakiin sida saxda ah dee dhaartii baa laga hadlayaa waxaan sidiisu dembi u yahay ma dhaaraha maa dhaaranino laakiin dhaartaadii kafaaradeedii waad bixisay kafaaro labaad lagugu yeelan maayo raafici isagu qiilkanuu rajaxay sida minhaajka minhaajka qiilkanuu rajaxay laakiin nawi baa ka daba tegayo qultu hada asaxu oo maaragtay in macsiyad iyo eyr macsiyad isku mid yihiin wlkafaaratu haddaba kafaaradan qofka laga doonaya an yuctiqa waa inuu xoreeyo raqabatan adoon ama adoon sida aayadda qur-anka baa sheegtay fakafaaratu icaamu casharati masaakiin min absati maa tucimuuna ahlikum aw kiswatu aw taxriiru raqaba aw yucima ama waa inuu quudiyo casharata masaakiina toban miskiin sida aayadda ku sugan aw yaksuwahum ama tobankaa miskiin uu dhar siiyo iyadana aayaddaa sheegtay wlkhiyaaru fii dalika ileyh kala doorashada isaga iskale saddexaasu kala dooranaya adoon inuu xoreeyo ama adoon iyo inuu toban miskiin raashin siiyo iyo inuu toban miskiin dhar siiyo ha kala doorto isagu waayo aayaddu saasay tiri fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqab waayahay lagana yeeli maayo inuu shan miskiinna raashin siiyo shan miskiinna dhar siiyo laga yeeli maayo waayo aayaddu saddexdii ay tiriba ka baxay toban miskiin quudi toban miskiin dhar sii adoon xore intaasaa lagu yidhi marka adigii maxaad keentay shan miskiin raashin iyo shan miskiinoo dhar ah way ka baxsantay intii aayaddu sheegtay markaa kaa gudi mayso fain araada alcidqa hadduu haddaba doorto inuu xoreeyo wax addoon xoreeyo actaqa raqabatan wuxuu xoreynayaa adoon ama adoon kamaa dakarnaa fi hihaari sidii aynu markaa shuruudihii aynu kusoo sheegnay hihaarka waafaqsan shuruudihii mid waafaqsan ayuu xoreynaya waxba halkan lagu noqon maayo wain araada alicaama hadduu raashinka doortana acama kula miskiinin miskiin walba wuxuu quudinayaa rilan wa huluan rodol iyo iyo rodol saddex meeloodoo meeshi waa mudkii weeyaan ama koombadii kamaa dakarnaa fi hihaari iyadana lixdankii miskiin ee hihaarka waa ti aynu kusoo sharaxnay buu ku yihi markaa dee raashin qayriin oo wuxuu siinayaa firiya oo aan ceeb lahayn ilaa aakhirihi oo raashinkii laga isticmaalaya wadanka wain araada alkiswata hadduu dharka doorto dafaca ilaa kuli miskiinin miskiin walba wuxuu siinayaa maa yaqacu calayhi ismu lkiswa wax dhar lagu sheegi karo wax dhar lagu sheegi karo oo kisw af carabiga kelmadda kisw wax lagu sheegi kara ayuu bixinaya min kamiisin sida inuu kamiis siiyo aw saraawiil ama sirwaal saraawiil sidaas mufrad ku tahay aw min diirin ama masr aw mizarin ama gunti waaya waxaasoo dhan de waa hal maraa lagaa doonaya shaar haddaad siiso garan haddaad siiso surwaal haddaad siiso cumaamad haddaad siiso waa caadi midkiiba mindiil baa markaa meeshan ay culamadu mindiilku waa masarkii imaam nawawil wuxu waa kan gacanta lagu qaato de maarata wa laskaga masmasiixi jiray buu noqonaya marka kaas dee suu dhar u noqonaya marka culamada qaarkood waxoogaa halkaa hadal bay ka keeneen waxay yidhahdeen qolyahan mindiilka sheegay cumaamaday ujeedaan oo qaar badan oo mashaariqada kamidii markay eh, mindiilka waxay jeedaan masar yaroo madax madaxa ku xidhan wanagan masarkan dhaahne kan la qaadanayna wanagan masarka n isagana dhaahne rag wax iskaga masmasaxaan markaa eh, mararka qaarkood mal madaxaabada iyaga laftood ay ku xidhaan marka waa cumaamad bay qaarkood yihahden mindiilkan la sheegaya waa cumaamad ayay markaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen waaya wuxuu yihi fain acطaahum haddii uu siiyo qalansuwatan koofiyad faqad qiila yajuuzu qolo waxay tihi waa sax waa dharde kiswa waqiila waxaa la yihi laa yajuuz muctamadku waa kan dambe ma ansaxaysaa la yihi koofiyaddu inta badan waa wax laga maarmo bay yidhaahdeen kiswona aan lagu sheegin af carabiga kiswo laguma sheega bay yihahdeen koofiyadde koofiyaddaasi ma soconayso laakiin wixii kale waa soconaya xataa waxay leeyihiin qofkan waxaan aad siisay inu qofku xidhanayaa khasab maaha isagoo nin ragaa ah, haddii aad siiso dhar dumar de xaaskiisuu geynayaa waa ansaxaysa haddaad markaa dhar caruureed siiso isagoo nin weyna waa caadi walaa yajuusu fiihi waxaan laakiin gudaynin alkhalaqu baali mid baaliya maro baaliya inaad bixiso lagaa yeeli maayo baaliyo hun maro hun noqotay baa la diiday ama maro fiicanta haba la isticmaalaa dhib malaho waa kan ku yidhi wayajuusu waxaa banaan maa gusila dafcatan aw dafcatayn wixii mar iyo laba la maydhay ama ka badanba dee maro markaa fiican ah mar hadday maro fiican tahay intaasoo jeerba hala maydhay waa caadi waxaa la diidayaa waa maro hul noqotay oo de oo waxa weeyaan kuwii ilaah walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakidihi kuwii nocaaye adiguba aanad aqbasheen kuwaa weeye wain kaana mucsiran hadduu qofku haddaba sabool yahay oo laa yaqdiru cala almaali aanu maalki bixin karin adoon ma xorayn karo toban miskiin raashin ma siin karo toban miskiin dhar uma heli karo markaasuu kafara bisawm markaasuu soonka usoo degaya iminka dadka inta badan su-aalaha iyo waxaa keena sheekh saasaan saddex shumaa soomaa saw bay ku wada odhanayaan halkanay moodeen in laga bilaabayo waa halkii kama dambaysti markaasaad weydiinaysaa dhar intee lag baa shantadda kuugu jira de wallahi waa iska buuxda de de midna suwaal sii midna khamiis sii midna toban miskiin waxaa laga yaabaa markii keliya halba inaad shan mara xidhan tahay shan mara inaad kol xidhashadaada keliyi inay shan mara tahay markaa laba kol xidhasho u bixi toban kol xidhasho kugu jira muxuu ahaye ayaa kabarka kuugu jire shan kamida haddaan hataa wax kaleba haynin shan kamida un bixiyo midba mara waa dhan tahay laakiin soon inaad markiiba ku cararto sax ma aha soonku waa markay albaabadan dhami kaa soo xidhmaan eed raashinkii weydo ee aada dharkii weydo eed addoonkii weydo intii markaad soo weydo ayaa markaas soonkii kafara bisawmi markaasuu soonkii kafaaradiisu ay noqonaysaa deetana soonkiina markaa waa saddex maalmood sa soo socota wain kaana lahu maalun ghaa'ibun qofka haddii uu xoolo maqan haysto meeshan uu jooga waxba kuma haysto laakiin meel kalea xoolihiisii joogaan lam yajuz an yukafira bisawm inuu iska sooma ka ansixi mayso ilan xoolo kalea meeluu yaalli muxuu samaynayaa de waa inuu xoolihiisii markuu gaadho uu markaa bixiyo waxa weeyaan kafaaradii ama dee uu cid markaa faro oo halkii laga bixiyo wasawmu soomka waajibkii halaathatu ayaamin waa saddex maalmood walawlaa sida fiicani an takuuna mutataabicatan waa inay israacraac tahay saddex isho xidhiidh ah inuu sooma iyaa fiican fain faraqaha hadduu wax u dhexdhexaysiiyo fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan ma kooda xooga badani annahu yajuus waa ina iska ansax waayo ilaahay wuxuu yihi fasiyaamu halaaثati ayaam qofkii taa keri waaya saddex cisho ha soomo lama odhanina ha israacraaciyo markaa de hadduu saddex cisho kala duduwan uu soomo oo loo dhaxeeyo waxaa la odhanaya qofkaas saddex cisho wuu soomay oo kelmaddii de way ku mar hadday ku dhaboobeyso wuxuu noqonayaa qof ka soo baxay wixii loo diray qowlka kale wuxuu leya may saddexdii waa inay xidhiidh noqoto qiraao shaada oo ibn mascuud radi allahu tacaala canhu ka ansaxday ayaa waa fasiyaamu halaaثati ayaami mutataabicaat saddex maalmood oo xidhiida waa inuu sababay qiraadaasi ahayd lakin de waa qiraao shaada wuxuu yihi wain kaana alxaalifu kaafiran qofkan dhaartay hadduu gaal ahaa uu gaal yahay lam yukafir bisawm dee soonkii kafaaro u noqon maayo kama ansaxaye soonkii kama ansaxay lakin sadaqadii way ka ansaxaysa marka maxaa laga rabaa inuu ama adoon xoreeyo ama toban miskiin waxquudiyo ama toban miskiin dhar uxiro wain kaana cabdan hadduu addoon yahay fain adina lahu lmawlaa ama waadina lahu lmawlaa sayidkiisiina uu u fasaxay fi takfiiri bilmaali inuu xoolo kafaaradii iskaga bixiyo lam yajuz ka gudi mayso fii asaxi lqowleyn laba qowloo aynu hore u soo marnay kooda sixada badan waxaynu hore usoo marnay addoonka haddii wax la siiyo ma isagaa le hal yamliku bitamliiki aw laa yamlik haddii laa waxaa waanku siiyey iska qaado maleeyahay addoonku waxaa mise male laba qowl baa kusoo jireen hore usoo aragnay jadiidkuna uu ahaa laa yamlik waxba male marka kor haddaan waxba lahayn dee sadaqad u bixi ama muxuu ahay ma soconayso taasi marka haddii uu eh, yidhaahdo toban miskiin quudi ama toban miskiin maarata adaa ku siiyey adaa ku siiye sidaa yeel kama soconayso sidaa waxba uga gudi maayaan haddii aan loo idmina de hadalkeeda badda wayajuusu fi laakhari qowlka kale wuxuu leeya magana way ansaxaysaayo biacaami walkiswati labadaasay ku ansaxaysaa raashinkii iyo dhar iyo dharkii labadaas wuu bixin karaa haddii la siiyo duuna alcitqi iyado xorayn meesha haba keenin labada qawlbata waa isku afaqsany haddii addoon inta la siin lahaa addoonkanaan ku siiyey isagiiba addoon markaasal addoonkanaan ku siiyey haddaad doonto kafaaradaadii ka xore markaasuu yihi waan xoreeye adigii baan xor maxaad xoreyn xoreyntu kaama ansaxayso waayo walaagiibaa meesha imanaya walaagiiyaa yeelanay adigiibaa addoon markaa addoonna walaa ma yeesho markaa taas iman maysa meesha wain araada addoonkii hadduu doono an yukafira bisawmi inuu soonkii ku guto kafaarada fii waqtin waqti laa darara cala almawlaa fiihi aanay sayidka wax dhibaato ah ku haynin soonku aanu ku haynin jaaza de wuu soomayaayo waa caadi wain kaana calayhi fiihi dararu hadii sayidka ay dhibaata ka soo gaadhaysa soonkiisa oo shaqadii uu de ka daciifayo aanu shaqayn karaynin fain kaana nadarta waad eegi fain kaana xalafa hadduu ku dhaartay markii uu dhaaranayey bigayri idnihi isagoon ogolaanshahaysan dhaarta loo ogolaaday waxanitha sidoo kale markii uu dhaarta jabinayeyna uu jabiyey dhaarta bigayri idnihi iyadoon inuu jabiyo loo fasixin labada jeer dee lam yajuus markaa ninkaasi waxba soomi maayo oo sayidkii xaq uma laha ila kolba uu dhaaran kolkuu sayidka yar necab yahay kolba uu dhaaran soon baa laygu leeyihun buu odhan sooma war shaqeeyo halkan ka waa soomanaya kafaara igu socoto kolka haddana intan dhamaatana haddana dhaar kaleu meesha keeni marka haddii wixii ay sayidki dhibaata ka soo gaadhayso dhaartana aanu sayidku fasixin jabintana aanu fasixin wuu udiidayaa soonkaan laftiisa adaa edab darada sameeyey bu maxamirka hore ku geliyey oo goormar markaa kafaaradii bixiya kolkii ilaahay ku awood kuu siiyo hadda ma awoodida kolkii aad awoodo iyaad soomi doonta wain xalafa biidnihi haddii markii uu dhaaranayo uu sayidku ufasaxay inuu inuu dhaarto waxanitha bigayri idnihi laakiin markii uu jebinayey aanu sayidku ufasixin sayidku inuu dhaarto wuu ogolaa laakiin dhaarta ka baxo umuu ogolay isagu baa ka baxay dhaartii haye soonkii markaa kafaaradii ma ku gudanaya faqad qiila yajuz qole waxay tihi haayo mar hadduu dhaarta ufasaxay dee dhaartiibaa asalka ahayde xinsigu dibbuu ka yimid jabinta dhaart dibbay ka timid halkaa horaa la eegayay waqiila qolo kale waxay tihi mayane laa yajuusu ma soconayso oo ninkan soonkiisu asixi maayo maxaa yeelay dee ninkan dhaarta unbaa loo fasaxaye dhaarta jebi lama odhan kafaaraduna xaggey ka soo baxday jebinta ayay ka soo baxday haddaanu jebin lahayn kafaara mabay timaadeen dhaartiisa ma ajisto yaa dhaarta ka bax ku yidhi marka waxaa la isku haystaa ma xalifka hal ilcibratu bilxalif aw alcibratu bilxinf marka muctamadku waxa wey alcibrau bilxinfi jabinta dhaartaa la eegay xataa haddii marka hore dhaarto iyadoo sayidku ufasixin laakiin uu ufasaxay jabinta kafaaradiina markaa xaq buu yeelanaya inuu iska soomo hadduu de labadaba ufasaxayna iyadoo hadalba male fain khaalafa hadduu iska khilaafo sayidkii oo yidhaha soomi oo xaqula inuu udiido oo u diido sayidkii wasaama laakiin iska soomo iyadoo sayidku diidan yahay ajzaahu de u dambaabayaa horta oo ila sayidkiisa inuu markaa shaqadiisa ka mashquulo oo markaa eh, dhibaateeyo looma fasixin laakiin haddana dee soomkii waa ansaxa kafaaradiina sidaa way kaga gudaysaa wuxuu yihi wain kaana nisfuhu xuran hadduu barxor yahay wa nisfuhu cabda yani nusna uu addoon yahay walahu maalun uu ninkani markaa maal leeyahay oo qeybtiisan xorta ah de markaa wax ku milkiyey kafara biacaami walkiswati de markaa raashinkii wuu bixin karaa sidoo kale dharkiina wuu bixin karaa ilan wuu haystaa oo qeyb xore wa qiila qiil baa yidhi kalcabdilqini wuxuu la yahay addoonkii khaaliska ahaa ee saafiga ahaa ee aan waxba xornimo la soconin ayuu la yahay oo dhinaciisan addoonka ayaa la xoog yeelayaa buu kaasi leeyahay laakiin sheekhu wuxuu ku yihi walawalu asaxu ka hore ayaa sixo badanoo ninkan idin xooluu leeyahay oo oolii dhinaciisa qaybtiisan xortaa uu ku shaqaystay oo ku milkiyey wuu iska bixinayaa kafaaradii wuu ku bixin karayaa halkaa ku joogo wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam